baabu ibaaxati tasawuji guursi la guursada banaani u bannaanaado bikayri sadaaqin iyadoon meher lagu dhawaaqin oon qiimaha meherka la sheegin inay bannaan tahay gabadhana ay yeelanaysa mahrulmili sida noo imaan doonto insha allah tabaaraka wa tacaala ayuu baabkan u baabyahay gabadhii in la nikaaxiyo oo la guuriyo iyadoo oona la magacaabin meherkeeda qiimaha uu joogo laba jeer meher la-aan ma soconayso laakiin meherkii qiimihii intuu ahaan lahaa ayaana marka yada la carabaabin amaba lagu dhawaaqin maadaama aan lagu dhawaaqin guurka isaga ma ansaxay miya oo waxba maya wuu ansaxaya cala in sha allah tabaaraka watacaala laakiin meherkii gabadha waa yeelanaysaa gabdhaha la ayniga ah iyo la waktiga ah oo la da-da ah oo magaalada ah inta lagu mahariyo ayaa marka meherkeedu noqonayaa xadiid saddex kun saddex boqol iyo afar iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai alay ramat akhbarna cabdiraxmaan ibn moxamed ibn cabdiraxmaan alqurashi aلzuhri waa iqa qaala xadaثana abu saciid abu saciid albصri nowfali waa saduuqu rubama akhطأ can cabdiraxmaan ibni cabdilaah cabdiraxmaan xadaana aan ka booda miya qaala akhbarna cabdiraxmaan ibn moxamed ibn cabdiraxmaan alqurashi waa iqat xadaana abu saciid cabdiraxmaan ibn cabdilaah albصri annowfali waa saduuq rubama akhطأ can zaa'ida ibn qudaamata athaqafi اlkuufi waa iqat tabtun saaxibu sunna saaxibu sunna can mansuur ibn muctamir waa iqat tabt can ibraahim ibn yaziid الnaqci waa iqat faqiihu yursilu kaiira can alqam ibn waqaas اleyثi waa iqat tabtun faqiihu caabid wاlأswad ibn yaziid الnaqci waa iqatun soo sida ma iqatun faqiihu mukhadramu mukir qaala waxay yihahdeen calqama iyo aswad utiya waxaa loo keenay ama looga yimid cabdullah cabdullahi bn mascuud oo sheekhooda ahaa alhudali fii rajuli nin oo tasawaja guursaday imra'atan haweeney aw walam yafrid lahaa yafrid aanan u qoondaynin ama u qadarin laha gabadhi meherkii fa tuwufiya kadibna waa la oofsaday qabla an yadkhula biha intuusan u gelin oon loo hoynin oy isku dhaqanin ayuu geeriyooday faqaala cabdullah cabdullah ibn mascuud wuxuu yidhi saluu dadka weydiiya hal tajiduuna fiiha aharan inaad wax raad ah oo nabigeenna ka sugan sal allah alay slam ama xadiida inaad heshaan xadiidka iyo aharka maxay kale yihiin xadiid waxaa la yidhahdaa ma udiifa ilى الnabiyi salى اllahu عalayhi wali wasalam min qowli aw ficli aw taqriiri aw waصfi aw waصfi khalqiyi aw khuluqiy ayaa la yidhahdaa marka xadiidka wax alla wixii nabigeena loo tiiriya calayhi salaa slam amaba ha ku dhawaaqo amaba isaga ha sameeyo amaba isaga oo arka ha la sameeyo oo nabigeena ha ka aamuso waa taqriirkii amaba tilmaamta nabigeena sal alla l slm habka ilaahay subxana wa taala u khalqay quruxda iyo wanaagga ilahay u khalqay iyo jamaalkii tilmaamta la tilmaama amaba dabeecadiisii kaana khuluquhu lqur'aan oo kale intaba xadiid ayaa la yihahdaa ahar marka waxaa la yihahdaa ma udiifa ilى الصaxaabiyi wالtaabiciyi waman calىa shaakilatihim aharka marka saxaabiga iyo taabiciinta iyo dadkaas salafka wixii loo tiiriyey ayaa ahar la yihahdaa laakiin mararka qaar aharka nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam ayaa waxaa la dhihi karaa wa fi اlأhari can الnabiy sal ا slm marka ahar haddii marba ay noqonayso in nabi maxamed loo tiiriyo amaba in xadiid loo isticmaalo waa in nabiga loo tiiriy wa fi اlahari can rasuli lah sal slm wa fi اlahari can nebi sal slm waa laga maarmaan marka aharka cabdullahi mascuud marka wuxuu leeyahay hay salow bal dadka soo waraysta saxaabadii hal tajiduuna fiiha aharan inaad xadiid loo tiiriyo nabigeena sal اllah alay slam aada heshaan bal soo raadiyo oo dadka soo weydiiya qaaluu waxay ya aba cabdiramaan abu cabdiraxmaanow maa najidu fiiha yacni waxay ujeedaan aharan wax xadiioo nabiga laga soo guuri uma hayna weyaan qaar wuxu aquulu kadibna haddii ay xaaladda noocata ah aquulu waxaan dhahayaa oon kaga jawaabayaa oon ku fatwoonayaa bira'yi ra'yigayga ayaan ku fatoonaya ijtihaad ayaa samaynaya fain kaana sawaaban hadduu toosan yahay fa min allah alla weyne xaggii ayuu ka ahaaday lahaa gabadha waxaa u sugnaaday ka mahri nisaa'ihaa dumarkeeda iyo dumarkooda dumarkeeda ayaga oo mxuu ahaa gabdhaha walaalaheed iyo ilmo adeerteeda iyo jiraankeeda iyo magaaladeeda iyo kuwaas ayaga iyada la eyniga la nooca ayay leedahay meherkooda laa waksa wax haba yaraate eh ee laga yarayna oo naqsi a ah ma jiro laa naqsa weyaan walaa shaطaطa wax intii ayada laga kordhina oo laga saramarinaana ma jirto haddii laba kun oo dolar ama kun dolar ama saddex kun oo dolar ay gabdhihii lamidka lagu maharinayey intii unbaa lagu maharinay oy leedahay lagamana yaraynayo shan boqol iyo kun iyo muxuu ahaa amaba hoos lagama marinayo korna lama aadayo marka meesha ayadeed unbaa muxuu ahaa lagu maharinaya walaha iyada waxaa u sugnaaday sidoo kale almiiraadu dhaxalki maadaama ninku ka dhintay wa calayha iyada korkeedana waxaa ahaaday ilan waajib waa inuu saarnaadee ilan dheef kaligeed ma qaadanaysa alciddatu inay tiratirto inay ciddo tirsato oo ninkii ciddat mutawafa canha waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhuri wacashra haddii ay xaamilo tahayn waulaatu اlaxmaali an yadacna xamlahunna taas weyaan waay wa calayha korkeed alciddatu inay ciddo tirsato faqaama rajulin baa istaagay oo min ashjaca ree ashjac ayaa istaagay carabta ree hebel in la yidhahdo waxba dhibo mar ilaa maantadasaa weyaan alxarbi iyo alcanasi iyo aldufayri iyo waxaa weyaan altamiimi iyo alqaxaani iyo waxaas wax hadda ishkaalood ku hay waxaan la yaaba iyaga dhib kuma qabaan waana iskula dhaqdaan iskumana ceebiyaan askariga fulaan fulaan fulaan fulaan aldufayri ayaa ku qoran markaasaa maanta haddii muxuu ahaa trafig isagoo meel taagan uu nin ku yara adkay biluqati shabaab dhallinyarada da-day muxuu ahaa uu ku yara adkay galabta markii meelaha golol isku yimaado allaahi waaxid gaharan اlyowm waaxid fayri waaxid xarbi badinkaan qabo oo reer beri fulana maanta muxuuha ah aqoorta ii gala igu adkay saasoo dhihi wax haba yaraata dhiboo loo arkaana haba yaraata ma lahan marka waxaan kala jeedaa waxaa weeyaan ashyac marka waa qabiil annaga marka wixin waan wadanaa oo waa noo buuxaan oo qofku wuuba qarxi rabaa haddana in la sheegan lama ogola waa wax la xambaarsan yahay oo qofku uu yacni madax ilaa lugeed axdiis buu socon laayey qaarkood waxaa inayba yani banjaraan ay ku sigaraan dadka qaarka si ay u buuxaan maca dalik haddana sheegitaankina lama ogola marka ninkaas ayaa istaagay faqaama rajulun baa isagoo min ashacri ashjaci ayaa istaagay fa wuxuu yidhi fii midli haada arrinkan oo kale ee xukunkan oo kale iyo arrintan hadda dhacday oo gabadhan ku dhacday oo kale ayuu qadaa xukumay rasul rasulka sal slm fiina anaga ree ashjac dhexda qabiilka annaga wuu ku dhex xukumay fii mar'atin haweeney oo yuqaalu laha loo yidhahda barwacu la yidhahda barwacu ayaa la yidhahdaa binti waashaq gabadhaas oo reer ashja ah ayuu nabigeenna xugun saaray arrinkan tasawajat rajulan in bay guursatay fa maata wuu dhintay qabla an yadkhula biha intuusan u galmoonin ka hore waxaana meesha ku lifiqnaan karto ayadna intuusan mahar inuu u magacaabin faqada laha rasul rasulka sal slm wuxuu u xukumay bimili sadaaqi nisaa'iha dumarkeedu dumarkeedii iyo dadka iyada muxuu ahaa la nooca ahaa meherkoodii oo kale ayuu nabigan u xukumay sal slam walaha almiiraau walahaa iyadana in u sugnaaday miraahu wa calayha alciddatu inay cidda tirsanaysa weyaan farafaca cabdulaahi cabdulaahi ayaa gamiis ayaa kor u qaaday yaday labis gacmood allahu akabar allah akbar ayuu yidhi qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi laa aclamu ma ogsooni axadan qof qaala yidhi fi hada xadii xadiidkan alswadu hayru zaa'ida hadda meesha markaan soo maraynay matniga amaba cafwan sanadka markaan soo maraynay waxaan idhi can ibraahim ibn yaziid annakci soomaan dhihin kadibna can calqama iyo aswad ayuu isku daray laba nin oo iqaad ah oon laga hadlaynin weyaan biyo kama dhibcaan mid kastaba waa imaam jabal iyo gooni ah laakiin labadii ayaa laisku lifaaqay marka wuxuu leey alimaam anasaaci raxmat ullah qof aanan ahayn waxaa weeyaan zaaida ibnu qudaama oo ibrahim yaziid anakhaci nin aan ahayn oo waxaa weeyaan ku daray israaciil labadaa nin xadiidka inay wada wariyeen oy ka wada wariyeen eh, eh, cabdullaahi ibnu mascuud ma arkinu leeyihi ama ha israaceen oo si isula socdaan isula socdeen ama ha kala hareen oo mid walba gooni ha u wariye wax ishkaal haba yaraatee oy u keenaysa haddii xataa laga reeba kabasooqaad eh, aswada laga reebay waxaa ku sooran calqamo oo iqatun habtun faqiihun caabidun ama ku soo haray marka wax ishkaal haba yaraatee ama colays oo ku jiro meeshaa ma yeella weyaan waaya xadiidka saddex kun saddex boqol iyo شhan iyo soddonaad waa xadيث صaيixa qala الimaم النسي أخبرna أحمد بن سليمان الرhاوي wa ثiqة xاaفظ qala xadaثna يزيد بن هاrون السلمي سلمي mولاهم wa ثiqة متقن cاabد qala xadaثna سفyان الثwري wya waa imaamkii أmير المؤمiنiin في الxadيiث عن maنsور بن معتمر عن إبراهيم يزيد النقعي عن علقمة can cabdilaah anahu cabdulaahi utiya waxaa loo keenay ama loola yimid fii mraatin haweeney tazawajaha rajul inuu guursaday famaata canha uu ka dhintay falam yafid laha sadaaqan meher uma magacaabin walam yadkhul biha umana galmoonin oo muxuu ahaa lama dhaqmin faاkhtalafuu ay ku soo laablaabteen ilayhi isaga qariiba min shahrin bil wax u dhow laa yuftii musan fudun imaanayaan uma fatwoona waama imaanayaan ilaa bil muddo kadha kusoo laablaabanayeen yakhtalifuuna ay yuraajicuunahu wayarjicuuna ilayhi alfayna bacda alfayna way kusoo noqnoqonayaan ikhtilaafka marka khilaafka cadiga hama malaynina yakhtalifuuna ilayhi yani ay usoo laablaabanayeen weyaan o fakhtalafuu ilahi usoo laablaabteen qariiban min shahrin bil wax ku dhow laa yuftihim uma fatwoodo uma qaala wuxuu yidhi ara waxaan arkayaa laha iyada inuu sugnaa sadaaqa nisaa'iha haweenkeeda ayada isku eyniga yihiin meherkooda inay leeda ayaan arkaa laa waksa nusqaamin iyo kadhimid ayna jirin walaa shaطaطa qoruqaaditaan iyo qaaliyeyna ayna ku jirin walaha almiraau dhaxalna uu sugnaaday wa calayha alciddatu ciddana ay tirsanayso fashahida waxaa markhaati furay macqil ibn sinaan alashjaci ninkii ree ashjaci waa marka waxaa la yihahdaa macqil ibn sinaan alashjaci ayaa markhaati furay oo muxuu ku markhaati furay ana rasul qada wuxuu xukumay fii barwac binti washiq bimili maa qadayta arinkan aad xukuntay oo kale nabigeena salaad ku ukuma gabadhaas ama u xukumay waxaad garanaysa saxaabada nabigeena marka calayhi sala slam xadiista waa isku taqriiban waa isleeyihiin ilaa qaybtan haddan oo socota saxaabada nabigeenna cabdullahi ibn mascuud waa insaxa tacbiir warshaddii nebi maxamed sal allah alay waslam amaba tarbiyadii nebi maxamed calayhi salaatsalaam oo khaaliska ahayd waa ragga qaatay lidaalika qur-aanka marka laga hadli waad aragtayoo cabdillahi mascuud qiradiisa isuu akhrina nabigeenna ala sl slam wuxuu leeyahay qofkii qur-aankii oo sidiisii ah oo xabagbarsho ah oo haba yaraatay wax ayna taabanin sidiisii ah ina akhriya qofka rabo oo hadda un isagoo la keeno qoyan sida cabdillahi mascuud u akhrina u akhriya nabig sal slm marka tarbiyadii jaanib walba ay ka gashay fiiri marka intii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu gabadhaas u xukumay ayaan isagoon weligiis maqlin ayuu intii hal xabata ku khilaafay fiirihii marka marka waxaad garan kartaa raggaas waa raggaad la yaabaysa lidaalika ahlu cilmiga mararka qaar waxaa laga yaaba masala la weydiini masaladii marka nas marka iyada masaladaas iyada ka hadlaysa oo ama qur-aan ah ama sunno nabi ah ma hayo laakiin ijmaacna ma hayo saddexdeed ma hayo wuxuu la aadaa marka nadaairti qiyaasuu la aadaya qiyaas ayuu la aadaya maqaasidda shareecaduu la aadaya iyo shareecadan dhanba waxay u maataan jira inay ilaaliso oo shan shay ah النفس الدين والنفس والمال والعقل والعرض أو النسب شنت شيء marka ninka فقيiha ah oo diinta ilaahay mutabaxir ku ah markii masأalada uu wax nas u waayo wuxuu la aadayaa diintan sideeda maxaa loo soo deji maxaa loo keenay xataa wuxuu waayey muxuu ahaa qiyaas wuxuu aadaya maqaasida shareecada halkaasu marka laga yaaba masaladii inuu meel madaxa u saaro ijtihaadka hadda uu sameeyey cabdullah mascuud marka ijtihaadkan wuxuu ku qotomaa diintan sideedaba waxyaabo ay u imaaday inay xoojiso oy cirka u qaado waxyaabana ay dumiso addiinu mabniyun cala almasaalix fi fi اljalbi wa fi dar'i اlmafsada ya addiinu mabniyun cala almasaalixi fi jalbiha waاdar'i liqawaaixi kitaabka yar oo maqaasida oo alimaam sicdi uu leeyahay oo dhowr iyo afartanka beyd ah ayaa arinta ayada qeexi oo shanta qaacida oo qawaacidda fiqiga oo kubraaga ah markuu ka hadlaya ayuu ku qeexi mararkaa marka marka nas weyda culimada mararka waxaa wey masala imaanay hadda waxaa laga hadlaya arrimihii oo ku saabsanayd hawlihii waxaa ku saabsanayd sarafka iyo waxyaabahan hadda cusub oo laga hadlaya maxaa lagu salaynayaa waxaa lagu salayni masaaila nooca nadaair ama looga qiyaasani haddii xataa la waayo maqsad min maqaasid shariica iyadoo la ilaalina ayaa marka meesha uu le shaygan waa xaaraam imaamkii ama shaygan waa xalaal ayuu dhihi shaygan ma banaana shayga waa banaanyi aayad mahay xadiidna mahay laakiin wuxuu yaqaanaa diintan sideedaba wax ay u imaadaan jir inay ilaaliso wixiyuu marka meesha ka dhex arkay saasu marka waa ijtihaadkii inuu gefana waa laga yaaba ifsaadkiis inuu saxbana waa laga yaaba sidaa weyaan waay xadii saddex kun saddex boqol laakiin masalada hadda oo sarafyada hulahaas nusuus cadaa la hoosgeynaya oo abwaab ariba abwaab algharar ayaa la hoosgeynaya ayada war ma laha war ma laha taas xadii saddex kun saddex boqol iyo lix iyo kontonaad waa waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai caleyh ramat lla akhbarana isxaaq ibn mansuur alkawsaj altamimi almarwazi الnaysaburi wa iqat dabt qala xadaثna cbdiraحman bn hadi waa imamki qala xadaثna sufyaan athawri can firas firas ibn yaxya alhamdani waa saduq rubama wahim can الshacbi caamir ibn sharaxbil الshacbi waa imaamkii can masruuq ibn ajdac wa iqat faqiihu caabid mkhadram can cabdillahi bn mascuudin radi allahu taala arda fii rajuli nin ayuu muxuu ahaa ka hadlay cabdullah bn mascuud tadawaja guursaday imraatan haweeney oo famaata dhintay walam yadkul biha aanan u galmoonin walam yafridha aanan meherna u magacaabin qaal wuxuu lahaa iyada ayuu sugnaa sadaaqu meherkii wa calayha alciddatu ciddo mxuuha korkeed ahaatay waa cidda tirsanaysaa walaha almiiraau dhaxalna way leedahay qaala macqil ibnu sinaan wuxuu yidhi macqil ibnu sinaan allashjaci weyn faqad samictu waxaan ka maqlay annabiy nabigana sal slm qadaa isagoo ku xukumay bihi arrinkan fii barwac binti waashiq ayaan maqlay ayuu leeyahay radia allahu tacaala canhum jamiica xadii saddex kun saddex boqol iyo todobiy kontonaad waa xadii saxiixa ama xadiiku waa xadiis walbu la yahay akhbarana isxaaq ibn alkwsaj weyaane qaala xaddaana cabdiraxmaan can sufyaan can eh, mansuur bedelkii eh, firaas ayuu wuxuu geli mansuur can ibraahim meeshii ibraahimn meeshii shacbina wuxuu geli ibraahim can calqama meeshii mansuurna eh, ninka la masuuqna wuxuu geliyey calqama waa ariiq kale marka asna ragga ku taxana ayamay dad qiimo badan yihiin can cabdillahi milihi xadii saddex saddex boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala imaam nasa barna cali ibni xujr السعدي البغدادي المروزي وثقة حافظ قال حدثنا علي مسهر القرشي الكوفي القاضي ثقة له غرائب بعد ما أضر عن داود داود ابن أبي هند القشيري mowlaahum iqat mutqinu kaana yahimu fii aakhirihi can shacbi can alqama can cabdilaahi bn mascuudin radia allahu tacala canhu arda waraxima jamiica ruwaat anahu cabdalla mascuud ataahu waxa u yimid qowmu qala u yimaadeen faqaalu waxay yihahdeen ina rajula nin oo mina anaga naga mid a tazawaja wuxuu guursaday imra'atan haweeney walam yafd lahaa sadaaqan meherna uma magacaabin walam yajmachaa muusan keensanin muusan aruursanin ama muusan eh, u dumin ilayhi isaga oo gurigiisa ma keensanin wa xataa maata ilaa ka dhinto faqaala cabdullahi wuxuu yidhi maa su'iltu liima weydiinin mud mud faaraqtu xilliga aan faaruqay oon kala tagnay oo geeriyooday rasuul rasulka sal slam ashadda mid ka darnaan badan calaya ani korkayga min haadihi masalada masale weligey iga adayg badan oo iga culays badan oo cilmi la-aan aan ka ahay cilmi la-aanteeda ay intaan la egtahay intaan ka ahay tan ima soo marin weeyaan faatuu hayri qof ana aan ahayn utaga lidaalika qofka caalimka ah haddii su-aal la weydiiye ama qofka aalibcilmiga haddii su-aal la weydiiye waa inaad tirahdaa is'alu hayri qof aniga aan ahayn weydiiye ama aad tirahdaa laa aclamu haddii aad diblimaashi tahayna aad iska qaadato eh, xadiidkii eh, allahu aclam allahu aclam aad iska qaadato ood halkaas isaga cararta marka laakiin tawaaduca iyo runta waxaa ku sugan maba aqaana allahay ka allah shayba kama aqaan kama aqaan sharaf bay ku kordhina cinda allahi tabaaraka wa qofkaasna ama isaga ha u arka inaan muxuu aha waxba aqoon lahayn taana muhiimba ma ahaba kullu ladii fowqa turaabi turaabun waxa wax macno ku dhisan maa bini aadan sidiisaba haddii aadba adiga jidkii saxday hayso haddii aad qaloocanta markaas waa mushkilad wa laakiin haddii aad waddadii nebi maxamed calayhi salaa salaam hayso oo qofka wuxuusan aqoonin ma aqaana inuu dhaha waa ariiqa nabigeena calayhi salaatu salam waa ariiqa saxaabada nabigeena alayh slam waa ariiqi salafki waa ariiqa saxaabada nabigeenna ayaga oo boqol iyo labaatan ayaa hal mas'ale ayaa waxaa weyaan inta laga soo gees kasoo laga soo gala ayaa waxaa weya inta annaga fadhino in la eg ayagoo ah ama ka badan ayaa hal mas'ale la weydiini oo dhammaan kii ay ka bilaabatay kusoo noqoni dhammaantood xataa waxaa laga yaba inay cilmi leeyihin laakiin ay wuxuu sugneen ay rabaan inay masaladan iska hubiyaan marka wuuu marka waa wuxuu yidhi faatuu hayrii aniga midka aniga midaan ahayn utaga ama qof kale aada faاkhtalafuu ilayhi way ku soo laalaabteen fiiha ay fi اlmasأala masaladii shahran bil uma qaaluu la waxay u yihahdeen fii aakhiri dalika gebagabadii kulamadaas iyo imaadkaas kii u dambeey waxay ku yidhaahdeen man nas'alu yaan wax weydiinaa masaladan yaan weydiinaa in lam nasalka ad hadaan ku weydiinayn <laughs> adiga nabi maxamed herowgiisa ahaa oo qur-aankii uu kugu taskiyey oo diintii ilaahay uu kusoo baray haddii adiga aadan jawaabna siinaynin yaan adaynaa saasay marka xuja qoorta geliyeen mogta meel adag ay dhigeen waa la soo quustay o wa anta adigana min jillati aصxaabi muxamadi sal اllahu calayhi waali waslm nebi moxamed saxaabadiisa rag ugu jaliilsan ugu weyn ayaad ka mid tahay bi hada magaaladan walaa najidu hayraka adig qof aan ahaynna ma heli karno qaala wuxuu yidhi saaqulu waxaan dhihi fiiha iyada oon ugu jawaabay bijuhdi aw bijahdi ra'yi ra'yigayga dadaalkiisa fain kaanat sawaaban hadduu toosanyo fa min allahi alla xagga ayuu ka haday waxdaw keligii xaalu keligii rabbigan laa shariika wadayn lahu asagoo ma sugna haddii ilaahay uu jidkii ku toosiyey fadligaas ilaahay keligiis ayaa ku mahadsan wain kaana khaaan hadduu gafi yahayna fa minii aniga aggee ayuu ka ahaaday igo min ashayطaani shayطaan xaggee ayuu ka ahaaday wallaahu alla weyne warasuulu rasuulkiisana minhu warkaas iyo baailkaas aan ku hadlay oo gefka ah baraau buraau beri ayay ka yihiin saasuu yidhi soo ma arkin culamada qaar markaay kelimo jeediyaan weliba kelima ah, ay tahay inay hadalkan dhahaan fain kaana sawaaban fa min allah wain kaana khaطأan fa min nafsihi wa min الشhayطaani wallah warasuuluhu minha bura'a aw bara waay saasuu yidhi ura waxaan arkaa an ajcala inaan yeela laha iyada sadaaqa nisaa'iha dumarkeeda meherkooda laa waksa iyadoosan naaqis ku jirin iyo dhimid walaa shadaa xadgudubna ay ku jirin oon la kordhinayn walaha almiiraat dhaxal ayaa u sugnaaday wa calayhi alciddat ciddo ayaa korkeeda ahaatay arbacata ashhuri wacashran maadaama laga dhintay waladiina twafauna minkum yadaluuna aswaajan yatarabasna bianfusihin arbacata ashhurin iyo cashran sidaa weyaan qaala wuxuu yidhi wadaalika goobtaas la fadhiyana bisamci unaasin dad maqalkood iyo dhegaysigood ayuu ku fatwooday oo min ashjacri ashjaca faqaamuu way istaageen faqaaluu waxay yidhahdeen yaa istaag waa ninkii nashhadu waxaan qilin ayaga inay garab istaagan oo laga yaaba haddii maogtahay dad isla jiro halkoona aad u hadla saasay dhaheen waa la dhihi karaa ishkaal ma laha faqaalu waxay dhaheen ashhadu waxaa marqaad kacayna annaka adiga qadayta inaad ku xukuntay bimaa xugun qadaa bihi uu ku xukumay rasul rasulka sal slm fii mir'atin haweeney oo mina annaga naga mid yuqaal lahu loo yihahda barwac bintu waashe la yidhahdo qaal wuxuu yidhi famaa ru'ya lama arkin cabdullah cabdullah bin mascuud farixa isagoo farxay farxatan farxad yowma idin maalintaas ilaa biislaamihi famaa ru'ya lama arkin cabdulahi cabdulahi bn mascuud farixa inuu farxay farxatan farxad weligiiba oo yowmaidin maalintaas ilaa biislaamihi islaanimiis mooyeen yani maalinta ayada waa noqon kartaa oo yowmaidin baa muuqato maalinta ay farxad islaamnimada ad soo islaamay ood ilaahay gaalnimo ka soo bixiyey farxad ku faraxsan yahay midka weyn muusan farxin weeyaan maalinta ayada ku dar ama ka reeb aday ku taala dhib ma lahan marka haddii mararka qaar masalo aada ilaahay kugu toosiye oo kugu adkeed ay kuu furanta waad wareeri raggii salafka ahaa wararka laga soo naqlin jira waxaa ka mid ah yacni mas'alo igu taagneed ayaan heli markaasaan habeenkii oo dhan ay hurdada iga tegi daraban farxad uu qofku ku farxi ood inta ula boodi ood inta ula boodi oo yacni lidaalika alimaam muslim alqushayri saxiix muslim ininka iskada ayaa muxuu ahaa sababta geeriis ka hadlaan ragga muxadisiinta waxay yihahdaan muwarikiinta mas'ale ayay isaga iyo rag kale isku qabteen mararka qaar ma og tahay ayaa lagu gelin waa lagaa yara dad badini adiga oo jidkii saxdahay ayaa inta ayar lagu samaysta tiim ayaa daaqadda lagaa toori ninkii aad ka sheekayn jirteeno oo dhihi jirteen nin yara xoogahoo wadaad aan cilmigiisa uusan badnayn iyo wadaad ay iskugu aadanta ayaa muxuu ah ku kulmay reerkii ninkii cilmigiisa u yar hooseey kadibna dadka wax badanna uma haya waa tii aan kaga sheekeyn jirno ninkii yaa bani fulaan man qataca shacratan min ra'si shaykhihi aw falahu ljanna tiyo kale wa marka ninkii markaad magaalada imaaday wadaadkii wax jijibina oon isku aadanayn ad arkee kadibna masaaladii ku qabsaday ninkaan nin tab badanaasahay tab iyo xeeladiisa aanaba caadi ahayn wuxuu sameeyey marka dadkiyaa la soo jamciyey wuxuu dhaha ninkaan saddex su-aalaan weydiini haddii saddexda su-aalo nacam ku jawaabo tuug weeyaane si fiican loo ulaya sheekhi marka saddex su-aalood oo tabaysan ayaa marka la weydiiyey marka cibaarooyin kala duwanaa sheegaan laakiin waxaa weeyaan suurat اlkhlaas inuu marka yidhi waryaa ilaahay sooma sanay subxana wa tacala qul huwa allahu axadu sheikhow nacam allahu samad soo ilaahay muusan dhihin nacam lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad so alle muusan dhihin nacam markaasuu ninka maxaad ka fiirinaysaa wad joodaan ahlu baatil inuu yahay sargaantii ushin baa muxuu ahay iyo dhangadin baa wadaadka lagala daaya leeyihi marka meesha buraashada iyo waxaad watay lagaga jibiyo marka cibaadda lagaga tuuro marka mararka qaar waxaa laga yaaba moogta in qofka laga tabadiyo in laga tabadiyo ayaa laga yaabaa marka alimaam muslim saas oo kale ku dhacday oo laga tabadi nimina muxuu ahaa masalaad ugu adkaaday kadibna waxaa weyaan aad bay u dulmiyeen oo beenaad sheegay budheheen waxba kama jiraan meel maxfal ah qof masaladii si saxad u sheegay oon dadkii inta un loo abaabushay la yidhi beenaalo waa waxma ogsoon oo nin caalima ka warraba aad buu u murugooday kadibna maktabadiisa ayuu galay habeenkii oo dhan ayaad marka aad masaladii baaray hal daqiiqeedba iskuma qaban wuxuu rabaa marka berri inuu wix lagu beentay ayadoo markaa muxuu ahaa adiladeedii iyo masaaisheedii waxeeda wadata inuu wada keeno rabaa oo inta imaam ahoo kaga horreyso arrintan ka hadashay wixii oo aruuriy mas'aladii aruursaday marka gabadhii khaadimadda ahayd ayaa waxay u keentay dembiil timirtan qoyan maaragtay inu muxuu ahaa hadda markaad xaramka tagtaan midaan barafula gelimaa mid waxaa jir sideedii oo garow ah oo cascas ayaa jirta dadka webiyada degan aad u yaqaanaane maliiqada nooceeda waa nooca maliiqada loo yaqaano nooceeda waa waa timirbadiyood marka tiyaa loo keenay qofka markuu mashquulsan yah marka weliga haddii aad masquulsanta maskaxadda ad ka mashquulsan tahay waxyaabaha kugu taga waa la iska ilaaliya lidalika waxay dhahaa dadka oo stresska aad tahay way buurtaan aad ay u buurtaan waxaa isma ogsoon uu iska daldaray cunadii mogta saasay dhahaan alcumuum marka halkaasaad damiish loo ay soo agdhigtay isma ogsoona marka masaadiyuu baarayaa timirtii waa ku socotaa marka saas uu waday timirtan markay saas u cusub tahay waa kulush kulayl badan lidaalika wax badan lagama cuna khatar wa marka dhacaankeeda iyo waxeeda wadadataa adiga dambiishiyu isagoon is ogeen ayuu dhameeyey mas'aladiina iyo kutubihii ay ku yeeleen kullina dhammaantood halkiiuu soo wada dhigtay wuxuu islaa marka aroorti gey ma waraa yeelade subaxda haddii fagl lahaaba isagoo meyd ah masaladiina kutubihi isagoo wada kala furan yihiin waxaa weeyaan dambiishi timirteedna ay dhammaatay isagana u meydya ayuu subaxda soo kacay leeyihin walcilmu cinda allahi tabaaraka watacaala marka waxaa weeyaan marka mararka qaar waxaa weeyaan waxay u baahanaysaa inaad qofka naftiisa bara inuu yidhahdo allahu aclam oo masalada isku dhibin saasaad ubaahana inkastoo mararka qaarna waxaad u baahanaysa inaad tiraado waxaan been oo dadkii aad intaasoo qof ah waa la khalday adiga beeninta lagu beeni waxaaba ka daranba dadkiioo diintooda la loomi taasaa ka daran mogta xitaa kitaabkii saxiixka saxiix ahaa oo isaga aad qoray oo asaxu kitaabin bacda kitaab illahi isagii bukhaari ay wada yihiin haddii masaladaas u beenalo ku noqdo kiina waa lagubi mogta waa khasaaro kale marka wuxuu difaacay waxaa laga yaaba naftiisa bas inay ahayne diinta dhan waana sidaa dee u qalanto ficlan jazahu llah khayr inuu naftiisa qofka difaacaan hadday lagu been abuurtana waaba bannaan tahay laa yuxibu allahu aljahra bisu'i min alqowli ilaa man ulim soo saameen baabu hibat lmar'ati haweenayd inay u hibaysa nafsaha nafteeda lirajulin nin ay u hebaysan biayri sadaaqin iyadoon meher aanan lahayn ayuu baabkan u baab yahay laakiin meher waa jira meeshaas imaamka daliilka uu soo deliishaday waad arki doontaane kuma cadda waa xadiidkii aan isla naqaanay oon dhowr jeer soo marnay hadda ka hor xadii saddex kun saddex boqol iyo sagaal iyo konton waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasi ala akhbarna harun cabdillahi alxamal wathiqa qaala xaddatana macan ibn yaziid ibn ciisa wathiqatun dabt qaala xaddatana malik ibn anas imam dar alhijra can abi xaazim waslama ibn dinar wathiqatun caabid anhal bn sacdin asaacidi radia allahu taala arda ana rasuula sl sl jaat waxu timid imraatun haweeney faqaalat waxay tii ya rasul rsulka allow inii aniga qad wahabtu waxaan hibeeyey nafsii naftayda laka adigaan ku hibeeyey faqaamat way istaagtay qiyaaman istaagitaan awiilan dheer faqaama rajulin baa istaagay faqal wuxu yihi zawjiniha ii guuri in lam yakun laka bihi xaajun haddii aadan danka lahayn nabi allow qaala rasul wu sl slm hal cindaka shayun wax miyaad haysataa xoola ilan meesha man alaba alxasna dafaca almahrawa qofka eh, mxuu ahaa hawshaas inuu talaabo qaadada mac waa inaad faraha ka hadlo qaal wuxu yidhi ma ajidu shay-an waxba gacan kuma hayo qaal wuxu iltamis raadi walow khaataman kaaton ha noqdo min xadiidin bir ah faltamasa wuu raadiyey falam yajid shayan waxba muusan soo helin faqala lahu rasul lah wuxu uri sal slm hal macaka min alqur'aani shayan qur'anka wax ma ka haysaa qaal wuxu nacam ha suuratu kada wa suuratu kada suurat heblaay iyo suurat heblaaya lisuwarin suurada oo samaha uu magacaabay qaala rasul lah rasul wuxu yir sal slm qad zawajtuka waan kuu guuriyey calaa maa qur'aan oo macaka calaa maa shay oo macaka macadaada meel qur'aan qur'anka inaad barta ayaan kugu guuriyey imaamka marka waxaan hadalkiisa ku ta'wiilinaynaa baabu hibati اlmar'ati nafsaha lirajulin waa garani biayri sadaqin biayri sadaqin yacni sadaaq iyo meher la taaban karo wax macnawiya iyo wax maadi ah jir wax laba taabtaan ohona qiimo lah oo hadda qofki in wax la baro kale oo waxaan la taabanayn hadda tacliinta qofka u socda oo qof iska caadi aho wa ku jiro qur-aan ma ifsan maogid ma mxuu ahaaye maadiga miyu foort ku yimiya maogid taarikhda tawaarikhda miy ma taqaanid qofki oo wax aan la taaban karin laakiin qofka ku jiraan marka imaamku waxaa laga yaabaa sadaaqa uu sheegaa kii la taaban karay oo maadiga ahay oo xoolaha ahaa inuu kala joodo oo kii macnuga aysan kala joodin laakiin sadaaq la-aan nihaai wax sadaaq xadiidu daliil mu yahay uma aha gabadhaas qur-aan la baray hal ayadoo qur-aan iyo balaayiinna waxaa qiimo badan ayadda qur-aanka shaki ma laha adduun aakhiraba baabu ixlaal farji farjiga iyo xibinta taranka ee haweeneyda in qof loo banneeyo oo la yidhahda addoontan aniga aan leeyahay oo ku bannaan tahay farjigeeda in la yidhaahda wuxuu ku soo aroriyey baabkan baabi xadiidka imaamku wuxuu soo arooriyey caleyh raxmatullah kow laba saddex afar shan shan xadiidka soo arooriyey shantana waa daciif ma garateen haddii ay daciifta marka wuxuu u baabaysani maxay noqonaysaa daaqada karid war ma laha marka marka laakiin maadaama imaamku u qoray waan dulmaraynaa waan dulmaraynaa wax sharax oon la istaagaynana iyo waqti oon ku lumayna u badanna ma lahan xadiis saddex kun saddex boqol iyo lixdanaad waa xadiis midda kale masalada uu ka hadla oo iimaaga iyo gabdhaha addoomahana gacanba kuma hayna wax gacanon ku hayno maba jiraanba marka calayhi ragga qaar waxay ku leeyihiin niyo baaburiqi iyo baabulcabiid iyo iimaa iyo marka laga hadla abwaabtaad maad ka boodaanba dadka waaad ula goysa inay kuleeyihin warkooda marka masaxanya ma saxan war khaldan hawsha ayada waa soo jirta horaan inay imaadana way u badan tahay marka meeshan waa la kala adkaani qofka ilaahay caabud laga waayo subxaana wa oo ilaahayga asaga uumay isagoonan jirin hal yatahallata cala insaani xiinu min adahri lam yakun shayan madkuuran waxaa weeyaan qofka waxaa loo addoomini allihii mudnaa in loo addoon noqdo oo dhab u lahaa ayuu diiday marka waa ganax ganax weeyaan asal ahaan waxaa laga yaaba ganaxaas ina dad aanan mudnayn ay gadaal damba aad ka gaaro lidaalika diinta waxay laasim ka dhigtay meelo badan oo koow laba saddex afar shan ah iyo ka badan in taxriiru raqaba taxriiru raqaba dadka in laga bixiyo raqigi oo waxaa weeyaan xuriyaddii loo soo celiyo ay aad uga hadasha marka alcumuum marka masaladaas marka waa masale noocaas axaadiista marka shantoo soo socota intaba waa axaadiis daciifa macaanida ay ka hadlaan waa macaani marka isna ayadan dhankaas dacfigaas uma raacin xadis boqol iyo lixdan xadis saxiixa daciif cafwan qala imamuna sacd akhbarna maxamed bashaar wa bundaar wa hiqatun xaafid qala xadathana muxamed ibnu jacfar wa gundar qala xadathana shucba waa imaamkii can abi bishir wa jacfar miyaas wa hiqa can khaalid ibnu curfo tata albasri waa maqbuul xagga qabso can xabiib ibnu salim alansaari laa ba'sa bihi waaye can nucmaan bishir radi allahu taala arda wa can abihi kadalika can nabi nabig wu sal sl nabigeena fii rajuli nin oo yatii u galmooday jaariyata imraatihi haweenaydiisa addoonteedii ayada ay lahayd ibilkiisay u galmoodo qaala wuxuu yidhi in kaanat haddii ay tahay axallathaa lahu mid u bannaysay oo xaaskiisii a ku tiri adiga bal ka danayso haddii ay ku tiraahday jaladtuhu waan jaldayaa oo waan karbaashi miatan boqol jeedal oo qof zaani camalan u karbaashi wain lam takun hadii ay ahayn axalatha low mid ay u ogolaata hadii ay ahayna oo isaga iska unqasbaday amaba hoosun kala heshiiyey rajamtu dhagax baan ku dili xadii saddex saddex boqol iyo ko iyo lixdanaad waa xadis daciif qaala imam muslim qolna maxamed maxamed ibnu macmar alqaysiy albasri waa saduuq qaala xadathana xabaan ibnu hilaal xabaan ibnu hilaal albahili waa iqatu tabt qaala xadathana abaan abaan ah, ibnu yaziid alcaطaar waa iqatun lahu araad can qataada ibnu dacaamat waiqaة habt yursil naam udls yudelis can khaalid ibnu curfada waa maqbul haddaan soo marn can xabiib ibnu salim alansaari laa ba'sa bihi can nucmaan bashiirin radia allahu tacala canhuma ana rajula ninbaa yuqaal loo yidhaahdo cabdiraxmaan ibnu xunayn wayumbazu oo weliba lagu naanayo nabzigan walaa tanaabazu bilalqaab sooma qur quran lagu naanayo anahu isaga waqaca wuxuu ku dhacay bijaariyati imraati haweenaydiisa addoonteedii fa rufica waxaa loo soo kor yeelay oo muxuu ahaa loo soo bandhigay ila nucmaan ibn bashiir ayaa loo soo bandhigay oo mufti ahaa saxaabina ahaa fa qaala wuxuu laaqdiyanna waan xukumi fiiha iyada biqadiyati rasuulilahi baan ku xukumay sal slm in kaanat haddii ay tahay axallatha mid u bannaysa laka adiga jalatuka waan ku karbaashi boqol jeedal wain lam takun haddii ayn axallatha laka mid kuu banaysan rajamtuka bilxijaar dhagax baan kugu dili fa kaanat waxay axallatha lahu fajulida miata miatan boqol ayaa lagu jelday qaal qaasata wuxuu yidhi fakatabtu ilaa xabiib ibnu salim ayaan u qoray warka isaga hadalkaas laga soo naqli bashiir ayaan xabiib ibnu saalim u qoray markaasaa kadibna fakataba ilaya bi haada arrinkaas ayuu iisoo qoray qataada hadda markii aan soo marnay ninka la yidhaahda xabiib xabiib ibnu salim nin baa udhexeeyey marka isma gaarna ninka udhexeeyey marka intuu ka booday ayuu asagii arrinka weydiiyey uu usoo jawaabay marka isaga oo mxu xabiib loo dhexeeya iyo isagoo xabiib toos uu usoo jawaabay labaduba weri laakiin xadiidka iyo labadii ka horeysayba waxaa weeyaan amaba kii ka horeyba waa daciif weyaan xadii saddex kun saddex boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadii daciif isna qaala imaam sacdi akhbarna abu daawuud wa sulaym ibn sayf alxarani wa iqat xaafid qala caarim mxamed ibn fadl asadusi wa iqat xaafid qala xamaad ibn slmt wa caabid can saciid ibn abi caruwat wa dabt can qataada ibn ducab asadusi basri can xabiib ibn salim can nucaan bashiirin radia allahu tacala canhuma ana rasul la sal sl qal wuxu yihi fi rajulin waqaca ku dhac imraati haweenaydiisa eh, addoonteedii in kaanat haddii ay xalatha lahu mid u banaysay fajridhu miatan boqol jadan ku dhufo wain lam takun axalathaa mid u banaysday lahu isaga farjumhu dhagax ku dil weya xadis saddex kun saddex boqol iyo saddex iyo lixdanaad una dambeeya xadiis daciifka ah oo baabkan xalaal farjiga ah qala imam abarna mxamed ibn rafic alqushayri wa iqa qala xadana cabdirazaq bn hawna sancani wa iqatun xaafid qaala xadana macmar ashad alasdi wa iqatun habt can qataada can xasan ibn abilxasan albasri can qabiis alansaari waa saduuq ibn xurays weyaan can salamata ibnu muxabaq almuxabaqi ibn muxabaqi alhudali albasri waa saxaabi jaliil radi allah ta qal wuxuu yidhi qada nebiyu nabigan wuxuu xukumay fii rajuli nin wadica u galmooday jaariyata imraati haweenaydiisa addoonteedii in kaana hadduu yahay istakraha mid qasbay fa hiya xuratun ort gabadhi waa xur gabadhi la qasbay waa xur wa calayhi isaga korkiisana waxaa ahaatay lisayidatiha gabadhi lahayd oo addoonta ay u ahayd miluhaa iyadoo kale inuu wain kaana hadii ay tataawacathu mid ayada ogolaata hadii ay tahayna fahiya lahu horta gabadhii addoonnimada waa ka baxaysaa isaga isaga aggiisay maraysaa oo islaanta waa ka baxaysaa wa calayhi korkiisa waxaa li sayidatiha gabadhi lahayna miluhaa iyadoo kale ayaa laga rabaa axaadiistan marka waxba isku lugoynina kullahaa daciifa wadaciifu laa taquma calayhi alxuja baabu taxriim almuca mucada xaaraanimada baabkan baabiyey masaladan waa masale aad muhiim u ah ayna ku dhaqmaan nimankan shiicada oh, ah naam dhiman miya midaan ka booda midaa ii dhiman xadii saddex kun saddex boqol daciifkan aan iskaga tagaan rabe xadii saddex kun saddex boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiis daciifa way ugu bateen mogta kow intaanoo daciif weli min soo marta oo hab weliba taxan ya intaanoo daciif oo taxan min soo marta weligii ma badan imaam anasaa'i axaadiis daciif ku jirta meeqaa ku sheegna mataqaanaa yaa xasuusta habeenka u horreeyay oo muqadimad laa ilaaha ila اllah ma ilmaamteen kitaabka ha loo noqdo marka cashirka koobaad habeenkan inta xadiis daciif ku jirta waan sheegay oo wax aad u kooban aad u kooban wa aqalu الsunani ضacfan afarta sun tirmidi nasaa-i ibn maaja abu dawuud oo xataa laga laba labada xataa laga hormariya martaba ahaan abu dawuud iyo iyo iyo tirmidi ayaa laga hormariya martaba ahaan maca dalika dacfiga xaggiis isaga ugu daciif yar isaga ugu daciif yar marka xadiidka marka saddex kun saddex boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadis daciifa qala imam nas qala moxamed ibn cabdillahi ibn mazic albصri wa qala xadaثana yaziid ibn zubayc waثiqatu habt qala xadaثana saciid ibn abi carubat waثiqatu habtun اkhtalطa fi akhirihi can qataada can xasan ibn xasan albصri can salamata ibn muxabaq oo asxaabi jaliil radi allahu ta ana rajulinba hashiya jaariyatan gabar ayuu u galmooday limirati haweenaydiis ay leedahay gabar waxaan kala jeedaa yacni addoon fa rufica dalika ilaa rasuul nabig arinka loo soo bandhigay sal slm faqala wuxu in kaana hadduu yahay ninkaas istakraha mid qasbay fahiya xuratun min maali maalkiisa ay laga urayna xur weyaan wa calayhi isaga horkiisa waxaa asharwa inuu usoo iibiy lisayidatiha gabadheeda inuu usoo gado addoon kale wain kaana dii ay tataawacatu mid ogolaatayna fahiya yada lisayidatiha sayidadeeda ayaa iskala wa miluhaa mid kalena min maalihi maalkiisa ayaa muxuu ahaa ayaa ka bixin oo labaa laga dhigay xadiika mar kulligeed waa daciif marka agga naga dhigo baabu taxriim اmuta mutada xaaraanimada baabkan u baabay mucada waxaa loola jeedaa waa meher ama guur afwan guur wakti ku xihan waa expire leh raashinka waad aragteen iyo waxaa weeyaan eh, waxyaabo badan waxaa ku qoran kareemkan wuxuu dhacayaa laba sano kadib ama sanad kadib uu dhacaya jawaabkan sokorta wuxuu dhacaya bariiskan wuxuu dhacayaa burkan wuxuu dhacayaa marka waa guur time lah wakti lah maantaan isguursanaynaa sanadaan wada joogeynaa maantaan isguursanaynaa laba biloodaan wada joogeynaa maantaan isguursanaynaa usbuuc ya mutcadaas marka awal alislaam way banaaneed arrin bannaan ayay ahayd laakiin khaybar maalinta la furaayey ayaa laba arrimood la israacay ila alabad xaaraanimadooda labadaas arrimood waxaa weeyaan waa xumur luxuum alxumur alahliya waa dameeraha caadiga oo la dhaqto waa dameer farowga maaha kuwa guri joogta waxaa weeyaan hilibkooda inaan la cunin khaybar ayaa lagu xaaraan yeelay oo aaday u baahnaayeen dameerihii ay ku dhaceen o saxaabada qasheen iyadoo marka digsiyada ay wada shidan yihin wada burinayaan ayaa nabigeenna wuxuu qof intuu soo diray wuxuu yidhi waa xaaraan ila alabad markaasaa la wada qubay ilaa eh, luuqyadii magaalada khaybaro dhan ay maraq iyo hilib undaadsan ay noqoto ta labaadna waxaa almutca oo mutcadi iyadana waa la xaaran yahay ilaa qiyaami saaca marka mutcada waa noocaas mutcoy marka maxaad ahayd yaana kugu dhaqmo mutcada asalkee saasay ahayd waa la xaaran yeelay waa ijmaac cabdullahi ibnu cabaasa wax yar mar laga yara sheegay bilowgii laakiin marka dambe ijmac waa ijmac weyaan lidalika qofka lagu arka arrinta iyada waxaa weya waa la rajmin jiray ama waa la jaldin jiray arinka asaga ah ijmacaas marka waxaa barbar maray nimin qur-aankan waa naaqis lah waxaa barbar maray ummahaat almuminiin inay ahlunaar yihiin dad sheegi waxaa naaqis ah dad xitaa nabinimada nebi maxamed mararka qaar shaki ka sheega waa nimankan shiicada loo yaqaan nimankan hadda ay eeraan ay u tahay hormuudka niminka ayaga ayaa arinta iyada qabo shiicada marka waa firaq badan itna cashariyada waa firqad oo kuleya ah hadda eh, imaamiye ama itna cashariya loo yaqaana eeraan ayaa hadda ugu calankooda ugu sareeya nimin waxaa la yihahdaa albainiya bainiyada loo yaqaana ayaga anwaac kala duwan waxaa ka mid ah niminkan hadda loo yaqaano akhan akhan niminkan loo yaqaano isbitaalka hadda caadiga oo macruufka ah niminka iskale waa shiica weliba nooc ugu liidan shiicada wa lidaalika kuwan ina cashariyada ama imaamiyada waxay leeyihiin niminkan akhaniyada oo ismaaciiliya loo yaqaano ismaaciiliyada marka oo firqaa ilaa saddex qaybood u qaybsamaysa ismaaciiliyada saddexda qaybood qayb waa kuwan oo muxuu ahaa akhaniyada niman waaba hore ayagana markaad meeshaan laga soo raacaa townka laga soo raacaa eh, ninka laga soo raaca meel yara masjid ahaan u yarag maarateen oo kuusan kuuska ah kaas ayagana waaba horaa ma garateen qolyahaas daily nation iskale daily nation iskale ya ya aqaanka iskale daylaha muxuu ahaa nation marka niminkaas waa gruubka batiniyada marka kuwan eh, itna eh, cashariyada way gaalaysiyeen waay leeyin kuwan gaalowa iyag iyo naarta wa maqli jirteen naarta qaarkood qaar kale ka cudubilaystaa maqli jirteen marka shiicadii iyaga laftirkoodi kala cudubilaysani oo isgaalaysiini marka kuwan bainiya la yihahdaa inay gaalo yihiinna culamaa alislaam intooda badan way qabaan kuwan oo ismaaciiliyada kuwan eh, bohorada iyo niminka duruusta loo yaqaano duruusta hadda israil ay qaar degan yihiin qaarna suuriya degan yihiin marka nimankaas shiicada marka waxay qabaan awaaftooda haba kala duwanaadeene mucada weli way qabaan mucada way qabaan lidaalika hadda eraan haddii aad tagto maanta inta daf dhahda kadibin aad ka tagto gabar mucaan rabaa muca lagu siini mucada marka maxay noqonaysaa waa dhilla wax kalama yeelaan meesha weliba beriga ayada ah mucada ay bannaaneed awal islaam ciddaa la tirsan jirta oo gabar marka markii ay la mutcaysata ninkan waxa weeyaan ay bannaaneed xaalado mucayanaynahayd ciddaa jiri jirtay oo ciddada caadigeeda la tisan jira somayn laakiin kuwaan maanta ay kuma tamatuci markay biri iska furtana ku kalay haddana saas marka waa un iyagii amaan dadka qaylinay shiicadii yaa ka qaylinay oo yutoobiyadaan ka arkay waxyaabaha intaa dheeriga waxaa ka mid ah oo runtii imtixaanka ah altamatuc bizawjati rajul kaasay keeneen naag haweenay holo qabo in mutca lagu samayn karo oo lagu tamatuci karo waxaan garanayaa sheekh ibraahim ruxiil wadaad layidhaah ayaa xaramka anagoo joogna masjid nabowi alah slat slaam ayaa nin shiico ah oo aan wada niqaashnay oo iraan oo madaxduub weyn waan niqaashnay kadibna wuxuu isaga kay dhigay nin soo dhowaaday oo diinta u dhowaaday waana waa mabda iyo tiirarkooda diintooda tiirk tiir ka mid ah waxa la yih atuqya inaad qofka aad isu qaris isu maldahad waxaad aaminsan waxaana inaad u sheegtay waaba diinteeda man laa taqiyata lahu laa diina lahu ay dhahaan ilahay qadarkiisa maalinta kutubahaan bilown ilaa maanta inaad shiico ka hadla on marka un muxaadaro ka qabta waan sheegaa ilaahayna ima soo horgelin marka ilahay waa kale wax ka wada besha marka marka ninkii markaan wada niqaashnay oo taqriiban aan xujaajtii wixi aad wata kulli aan meel aad mariya aad waayey oo wax soo dhawaada iska keenigay shiikhan guri shek waad yeeli shiikh yaa kula socota oh! gabdhihii marka muslimaadka kale amaba shiiciyaadka kale insaxa tacbiir oo dadkii caadiga ahaa ay dhaleen mucadu way ugeliyiin laakiin gabdhahoodama uma ogola abadan uma ogola marka masalada masalo dheeraan weyaan marka mucada waa taa ayada weyaan lidaalika culammada waxay ku daraan soo masalo fiqi maaha masaladan hadda soo masalo fiqi maaha oo nikaaxa ku saabsan soo maaha culammadu waxay ku daraan masaa'il ictiqaad saa ula socda mas'alooyin waxaa jirta oo fiqi ah laakiin masalooyinka caqiidada lagu daro oo qofka haddii lagu arko isagoo mutca samayna ahlu sunanimada waa laga saaraa shiica lagu dari kow masalada labaad isaga oo masxo cal khufayn khufaynka in la masaxa waa masalo ahaaro ah soo ma oo ahaarada iyo weysada la xiriirta haddii marka isagoo inkira la arkana haddana waa laga bixinaya ahlu sunanimo waxaa lagu ridayaa shiicada lianna shiicada ayaan qabin in masca alkhufayn la masaxdo oo waxaa lagu yahay masaxan ayadoon khufayn ku jirin marka masaa'il noocaas waxaa jirta masaa'il fiqi ah oo farci ah laakiin lagu daro masaa'il ictiqaad lidalika qofka hadduu ku khilaafo ahlusunna markiiba waa laga bixinaya daa'irada ahlusuna waljamaca waxaa la gelinaya daa'irat ahlbidac washiica la gelinaya saa loola socda xadii saddex kun saddex boqol iyo lix iyo shan iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai alah atulla akhbarana mr ث xaفi qal xadثnي aحمد سعيد القطان عن cubaydاللahi بن cmر الcmري ثiqة ثbt qal xadثnي زهري qal عن xaسن الbصري وcabdالlahi بني cafوا xaسن iبن محamed iبn عlي iبn abi طالب waa ثiqة فقيه wa cabdالlah oo asna iبn محamed ibnay محamed labadooda y isku daray abood hal abo ayaa wada dhalay waa walaala ibnay محamed iبn cali iبn abi طالب waa ثiqa isna can abihima abahood cali بn abi طالب radي الlah ta amiir الmؤminiin xaydr أna caliya cali bin abi aalib balaqo waxaa soo gaaray ana rajula nin laa yara inuusan u arkayn bilmucati mucada basan dhibaato inaan dhib u arkayn oo mucada in banaanta u yara qaba ayaa loo sheegay warkaasa la gaarsiiy fa qaala wuxuu yidhi inaka adiga taa'ihun nin wareersan ayaa tahay oo lunsan inahu haniya naha wuu diiday rasul rasulka sal slm canhaa xaggeeda wadiiday iyo calxumi xumri dameeraha hilibkooda alahliyati ee guri ah oo dameer ahayn yowma khaybar ayuu nabigeena diiday sal allah alay slam xadis saddex kun saddex boqol iyo lix iyo lixtanaad waa xadis saxiixa qaala alimamu nasr qala maxamed bin salmat almuraad waa iqatun walxakim miskin qiraatan caleyha asmac iqatun tabt wallafdu lahu qaala xadat anba'ana ibn qasim cabdiraxman qasim alcutaqi waa iqatun can malik waa imaamki can shaabi zuhri can cabdillaah wاlxasan ibnay moxamed ibn cali bn abi alib radi allahu taala canhu arda waraxima jamiic ruwaat can abihima abahood cali bn abi aalib labadooda waa iqa abcan waxay ka wariyeen abihima abahood oo muxamed ah moxamed waa iqatu faqih waa taqaana hahy can cali bn abi aalib radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka sal sl naha wuxuu diiday can mutcati الnisaa'i dumarka mutcadooda yowma khaybar ayuu diiday wa can luxumi xumri dameeraha hilibkooda alinsiyati ee dadka loo nisbeeyey insiga ila noosha abcan amaba guri joogta waxaa tiradaba dhib ma lahan ayuu diiday nabigeen in la cuno mucadana wuu diiday maalinta khaybar xadii saddex boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qaala imam na camr bn cali falas waatiqatun xaafid qaam maxamed bashaar bundaar wamaxamed ibn muhana alcanasi saddexdaas nin ahay waa rag aan nabacadeen cafwan muxamed waa camr bn cali falas iyo maxamed bin bashaar bundaar iyo maxamed muhana saddexdooda qaale waxay yidhahen saddexdoodaas ambana cabdulwahaab cabdulwahaab bn cabdilmajid aaqafi waa iqatu tahayara qabla mowti bialaa siniin qaala samictu yaxya bn saciid alansaari waa iqatu habtun xuja yaquul isagoo ahbarni waxay warramay malik ibn abdhijra ana nushaab zuhri ahbaru wuxuu sheegay ana cabdlaahi cabdulaahi iwalxasan ibnay muxamed ibn cali bin abi aalibin ahbarahu inay u sheegeen ana abaahumaa aabbahood xadiidka hore markaan sheegayno saddex kun saddex boqol iyo lixdan iyo lixdii maxamed aan ka badna la socda waa ku jira waa isku mid Eh, kii ka horeeyo eh, saddex kun saddex boqol iyo shan iyo lixdan kii ahaa ah, waayahay ana abaahuma aabbahood moxamed ibn cali bin abi aalibin oo iqatun ah ahbarahuma wuxuu sheegay ana cali bin abi aalibin radia allahu taala an arda qaala inuu yidhi cali bin abi aalib nahaa rasulla nabiga wuxuu diiy sal sl yom khaybar maalinta khaybar can mutcati nisaai mutcada dumarka qaala ibn muhana wuxuu yidhi xadiidku u dhammaaday arrin sanadka ku saabsan ayaa loo noqday qaala ibn muhana wuxu yidhi axmed bin sl anasi yowma xunayn yowma khaybar badelkeeda wuxuu geliyey yowma xunayn wa qaala wuxuu yidhi haakada sidaan ba xadaana waxaa noo warramay cabdulwahaab ibn cabdilmajiid ayaa min kitaabihi kitaab isaga uu watay ayuu nooga warramay marka sida macruufka oo mashhuurka waa yowma khaybar yowma xunayn waxay ahayd markii maka la furta kadib sanadkii maka la furtay ahayd waxaa weeyaan caqiba fatxi maka ayay ahayd marka oo sanadkii sanadkay ahayd marka sanadkeed sanad sideedaad khaybarna gormay ahayd sanadkii hanaad ayay ahayd sanad ay ahayd marka alcumuum marka meeshan khaطa ku jiro cabdulwahaab wuu gafay ma ahan yowma xunayn waa yowma khaybar saas weyaan xadis saddex kun saddex boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadis saxiixa qala imam abarna qutayba bn saciid qala xadana layt bn sacd imaam ahli misra can rabiic an rabic rabic waa ninkee ya ma haysan ay firi an rabic waa iqa soo maha rabic hobi rabiice weyaan inta rabiico taqana mid un ka dhig an sabra sabra ibnu macbad aljuhani waa iqa can abih waa meeshaas halkaasna lamar khayr lahayn siiya haye cantaan marka anaga noola qoray cantaan anaga noola qoray waxba kama jiraan marka waxa noola goy waa wa axsanta can rabiic ibnu sabra ibnu macbad aljuhani waa ahay labada nin ba rawaad la socda rabiic iyo sabraba ninka isaga marka waa iqa an kadibna can abihi abihi sabra ibnu macbad aljuhani waa saxaabi jaliil radi alahu ta ada qaal wuxuu yidhi saxaabigaas adana rasuula nabiga alla ama adina wuxuu idmay dheh rasul a sal sl slm bilmutcati ayuu idmay idin ayuu bixiyey marka hore waxyaaba la nasakhay ajira mogta horaan banaana fanalaqtu waan tagay ana anigo rajulnin oo nin ayaa waxaan aanay ilaa mra'atin haweeney oon bibani camir ree bani camir ayaanu tagnay waa la shukaansatagay kow facarabna calayhi anfusana naftana u bandhignay waxaan aanay inaan guuraan ka rabnaa labada nin ayagoo sa jiray oo weli muca ah. faqaalat waxay tihi maa tucطinii adi maxaad siinaysaa faqultu waxaan idhi yaa dhaha warka isaga ma taqaanaan waxaa dhaha sabra ayaa dhahaya faqultu waxaan idhi dai go-ygaaan ku siinaya shaal noqoya iyo mid kale noqoyaaba ayaan ku siini wa saaxibii saaxibkeen wuxuu yidhi dai ana go-ygaan ku siini nin walba go aad kor ku watay ayaa mutca looga dhigi dharka marka ayada qaali ayuu ahaa haddeertaan dadka dadala way soo gaareen soomaalida iyagoo dhar wada cad wato oo weliba aan la helaynin waxaa laga yaabaa ragga qaar hooyadood maradii lagu aroosay in qaalin riman oo goojanaysa in lagu soo gaday oo maantana joogta mataqaana qiimahay joogta maanta maanta waxay joogtaa tan ugu raqiisan shan boqol dollar nacam sheekh axmed toban iyo toddoba neef jar ah haa kaas toban iyo todoba neefoo jar ah ayaa laga bixiyey shee axmed jar maxaa lagu yidhi jar maxaa yani waxaa eh, jacburka ma ahan marka gee ariga saa u socda waa neefka ka koreeya marka calcumuum marka go marka ha u fahmina go maxay taadihina wuxuu udhigmaa taqriiban labaatan soddon eefari u dhigmaa oo weliba waaweyn labada go-an u bandhigin marka waaya hadda kaba soo qaad hadii labaatan neef go-a ad u dhigma marka iyada labaatan neef ari ah neefka ariga shan kun sooma joog haye tobanka neef meeqaa waa konton kun toban kalena waa kun dollar ha boqolka ho lacagkeeyin wa marka boqolka lacagkeeyin gabar meher loo siiyey ma wax yara wax yar maaha waaya inkastoo laga yaaba inaad tirahda aad yartahay oo toban kunoo dolar a ah, ah, haboon wiilasha ma dhahayn lakin gabdhaha imtixaana waaya marka labada go-aan bandhignay markaan bandhignay wa qaala saaxibii wuxuu yidhi ridaai go-eyga wa kaana wuxuu ahday ridaau saaxibii saaxiibkay go-iisa ajuuda min ridaai go-eygay iyo ka ficnaa oo go-iisa ayaa ficnaa laakiin anna dhan kalaan ku dhaamay wa kuntu waxaana anna ashaba minhu midka da'yar oo ka dhalinyarsan ayaan ahaa dhalinyarnima lasu dhaaf moogta aidaa faidaa nadarat haddii ay egto ilaa ridaai saaxibi saaxibiga go-ysa ajabaha u cajabgeliya oo asagaa ka qiimo badan inay labaatan efarig ku laga yaaba wain nadarat ilaya markay aniga soo eegtana acjabtuha ana wiil muxuu ahaa dhalaala ahoy soo eegtaa oo muxuu aha waa cajabgeliya uma qaalat waxay tihi anta adiga iyo waridaauka go-aada ayakfiini igu filan waaye famakatu waa nagaaday macaha alaaa saddex maalmood ayaan la nagaaday uma kadibna markay saddexda dhammaatay ina rasul rasulka sal slam qaal wuxuu yidhi man kaana qofku ahada cindahu agtiisa min hadihi الnisa dumarkan allaati kuwaasoo yatamatacu uu tamatuc ku guursaday guurkaas tamatuca loo yaqaano ama mutca loo yaqaano ku guursaday tamatu ajkaan aanay mutcada ku guursaday he falyukhali sabiilaha jidkeeda sii daya ha kala tageeno oo guurkaas warkiisa waa xirmaye ha laga guura ayuu nabigeena ama ku bixi sal allahu calayhi waali wasalam baabu iclaani nikaax guurka in la iclaamiyo oo waxaa weeyaan dadka la ogeysay bisawti dhawaaq iyo wadarbi dufi iyo durbaan yar in la tumo ayuu baabkan u baab inay bannaanta xadii saddex kun saddex boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiis xasan qال الإمام برna مجاهد بن موسى الkhوارزم و قال xdثna هشيم بن بشير الواسطي وثقة تبtن كثير تدريس والرسال الخفي عن أبي بلج balji waa yaxya ibnu sunaym alfizaari waa saduuq rubama ahطa can moxamed ibni xaaib alqurashi saxaabisahiira weeyaan radia allahu ta qal wuxuu yidhi ninkaan la yihahda moxamed ibnu xaaib qaala rasul rasul wuxu yih sal slm ina wuxuu yidhi faslu maa bayna alxalaali xaaraanta maa bayna alxalaali xalaasha iyo alxaraami xaraamta teedka iyo kala saaridda u dhaxayso addufu waa durbaanta yaro dhinac ka furan iyo sawtu iyo dhawaaqa oo la dhawaaqa fi nikaaxi guurka heesaha muusiga iyo qoobka ciyaarka imtixaanka iyo diskooda iyo baabkaas ma aha macneeda kaas ma aha waa buraamburka inan yaroo iska un maarata aan aadku asaga laftirkiisa eh, aan la halayn hadda waa la halay buraamburka waa garanaysaan waxaa lagu halayay gabdhihii oo qaawan amaba shibka qaawan ah ayaa lala daba mxuu ninbaa dhexgeli ama rag baa dhexgeli oo la yidhaahdo waa rag waxduuba kadibna gabdhihii oo aada isusoo qurxiyey jamaalkii allah dulali iyo jamaalkii muxuu ahaa tulukeynta ay istulukeeyeen iyo dharkii quruxda badnaa iyo dahabkii iyo wixii adduunkii iyo nalalkii meeshii lagu shiday ku jireen wixiio marka uun wada tasarur naadiriina oo ninkeedii meel aan ahayn aad muxuu ahaa lagu bandhiga waxaan ku haboonana meshi lasoo bandhigi kadibna waa la sawari kullu saaqit walaaqit wa kullu sayi wabar wafaajir ayaa daawani marka gaal isana daawani markaasaa lagu sheekha loo keenay sheekhow ilaa ku dhacday gabadhii gabadhi waa waxba ma dhalayso canugu kusoo dilmayaa kan kale weeyaan way suuxaysaa intaa ku dhici balaaya marka fitanoo dhan ayaa lasugu geeyey waxaa lasugu geeyey xaran oo dhan waxaa lasugu geeyey waxaa weeyaan jamaal oo dhan wax alla wix lagu ilqaadi lahaa oo dhan lasugu geeyey waa calacalaya marka ilmihiiilaanta beladii marka halkaas maali macaasidii lasoo bilaabay ayaa la soconay laakiin iyada oo muxuu aha waxba aan la bandhigayn gabdhaha iyaga dhexdooda haddii intay fadhiistaan ay buraanburaan ay waxooda habaystaan insha allahu tacaala waa arrin fiican weliba waxaa weeyaan waa waxyaabaha quruxda badan oo wanaagga badan oo diintan ay noo ogashay ka mid taho farxadda ay noo ogashay marka farxadda iyada xuduudii in la ilaaliyo oon la gudbin unbaa loo baahany oo meeshii loo daayay waay xadii saddex kun saddex boqol iyo toddobaatanaad waa xadiis xasan kii hore xasan ayuu asna akhbarana muxamed ibn cali muxamed eh, ibn cabdilcala asancani wa iqatu qala xadana khaalid bn xaadi nujaym wa iqatu tabt can shucba waa imamkii can abi balj qaala samictu muxamed ibn xaaib radia allahu canhu ada qala wuxu yhi muxamed ibn xaaib qaala rasul rasulk wuxu yhi sal slm ina fasla maa bayna alxalaali xalaasha iyo walxaraami eh, xaraamta kala saarkooda inta udhexayso asawtu waa cod weeyaan iyo dhawaaqaas laakiin ka muusica watkuma jira kayfa yudcaa lirajuli qofka sidee loogu ducayni idaa tazawaja goortuu guursada xadis saddex kun saddex boqol iyo koy toddobaatanaad waa xadis saxiixa qala imam sacd qolna camr can fallaas waa iqatun xaafid ومحمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا خالد بن حاتم الجيم عن أشعث ابن عبد الملك الحمراني وثيقة فقيه قال عن حسن عن الحسن البصري وإمامك قال تزوج عقيل ابن أبي طالب أوجن عقيل سومالي سؤالك كمود شمي وايه تزوج وجور عقيل بن أبي طالب عقيل xudaybiye ka hore ayuu soo islaamay dad waxaan arkay caqil bin abi aalib islaan ma hayna oo ay ku taagantah hor rafaadsan qabsada marka caqil bin abi aalib wuxuu soo islaamay qabla xudaybiya ayuu soo islaamay heshiiskii xudaybiye ka dhacay oo runtii muslimiinta ay culays ku arkayeen fatxin ilahi uga dhigay subxana watacala ayuu soo islaamay dagaalka mu'tana wuu ka qayb galay ninka la yihah jacfar ayaar toban sana ayuu ka weynaa jacfarna wuxuu cali ka weynaay toban sana waan ree abi aalib marka ragga muslimiinta oo la yaqaana oo macruufka ah oo abu aalib uu dhalay mxuu ahaa ree abi aaliba xamza ibn cabdilmualib waa kaas laakiin jacfar ibn abi aalib iyo cali ibn abi aalib iyo caqiil oo ogi soomaalida ah dadka qaar waa ina yaabana laga yaaba soomaalida meel kale abtirkood markaad fiiris halkaasunbaa boqol kiiba sagaashan halkaasay ku wada shumeen holololog marka run allah inooga dhiga waaya mana beenin kartid mishkiladii qofka markaa kula fariis wuuu kuleeyahay maxamed fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan axmed maxamed caqil bin abi talib cabdilmualib halkaas muxuu aha ku marin haddii aad ka hadashana waxaad ka baqaysaa inay kugu dhacdo maalinta qiyaam waxaa imaan doona amaba aakhir zamka waxa imaan doona cafwan qowmun ama laba shay ummaddaydu waxay ku tahay kufri oo kufri camali tabcan ama kufri asqar weeyaan kufri alasqar weeyaan huma atacnu fi nasab waniyaxa almeyt nasab dooritaanka marka waa khatar waxyaaba gaalnimada lagu dhowey ka mid tahay taas haddana ku xirxiriyo marka waxaad leedahay waa un inaad ka aamuso tasliim samayso war kale ma jiro marka caqi bn abi aalib ayaa wuxuu guursaday imra'atan haweeney oo min bani min bani jathmin qolyahaas fa qiila waxaa loo yidhi birafa waalbaniin barwaaqe iyo wiilal iyo tarafuh iyo khayr iyo barwaaq saasay ku yihahdeen oo guuriyo soomaalida dhaqankooda taqaana saasoo kale ku yihahdeen qaala wuxuu yihi quluu waxaa tirahdaa warkaas iska dhaafi kale eh kamaa qaala rasul siduu yihi sal slm baaraka allaahu fiikum wa baaraka lakum baaraka allahu allah barakay fiikum adinka gudihiina allah barakay wbaaraka lakum adinka guurkaan allah idin barakay baaraka allahu lakum wbaaraka calaykum wajama bikhayr waa tii muxuu aha siiqadii kale saas ayuu dhahay baabu ducaa awogii markasuu idin dhahay oo guuriyo miyuu dhahay mise suu nabiga ka wariyey wuxuu ka wariyey baaraka allahu fiikum wa baaraka lakum marka xadiidkan si gooni ah maadaama awogeen iyo mxuua raggii ninkii loo nas sheeganay soo wariyey si fiican marka mxuuaha loo halooga dhego oo guurigeeda iyo baabkaasna iska dhaafna baabu ducaai man lam weliba u diiday oo wuxuu dhahay may wax iska dhaafa hadhihina u diiday baabu ducaai man lam yashhad ataزwiij qofkii guurka aanan joogin oo guur ka maqnaa markuu qofkii guursaday arka muxuu gu duceeya wuxuu gu duceeya xadiis soo socda saddex kun saddex boqol iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qala imam na abarna qtay bn sacيid qala xadana xamaad ibn zayd ibn drham can thaabit bn asm bunani can anas bn malik raggaas waa asxaabtiin waa xadiikan waa rubaaci ana rasulka sal sl mra wuxuu arkay can cabdiramaan cabdiraxmaan ibn cawf ayaa aahara sufra borborow iyo yarhuruuruud waxabaday arkay catarka nooca arooska loo isticmaal catar aroos ayuu ku arkay faqala wuxu ma haada kan muxuu ahaaday hawshaan aad kaa muuqato qala wuxu tazawajtu waxaan gursay imraatan haweeney calaa wasni nawaatin laftimireed miisaankeed oo min dahabin dahab ayaan ku guursaday faqala wuxuu yidhi baaraka allaahu laka allah kuu barakeeye awlim weli ma bixi oo muxuu ahaa sameey xaflad walow bishaati neef ariba ha noqde muraad sameey ayuu nabigu yidhi sal slam hada wallah aclam wa sala allah wasala ala rasul mustafa